يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان waxaa kaluu sababi karaa bay leeyihiin abdaanta iyo jidhka wuu raadayn karaa oo wax dhan buu naafo ka dhigi karaa ama xubin xubnaha ka mida buu baabi'in karaa jidhka sixirku raad buu ku yeelan karaabay qabaan yaa qowmanaa hubbuu linasri ilaahikum wanabiyikum washariicati alixsaani acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim bismi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة anta taxkumu bayna cibaadika fimaa kaanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdii man tashaa'u ilaa siraaطin mustaqiim ikhwati alacizaa asalaamu calaykum waraxmat اllaahi wbarakaatuh haddii ilaahay raalli ka noqdo subxaanahu wa tacaala waxaynu isku dayi doonaa inaynu gudagallo mowduucii aynu ka soo hadlaynay muqadimadiisa mowduucaas ahaa sixirka waxaynu hore u soo nidhi lix qaybood ama lix jibsimood ayaynu u kala qaybin doonaa mawaadicda aynu kaga hadlayno sixirka waxaynu ugu horraysiin doonaa taariikha sixr sixirka iyo taariikhdiisa wixii aynu ka ogaanay ama kutubuhu ay ka qoreen waxaynu uga gudbi doonaa xukumka shareecada islaamku ay ka tidhi sixirka iyo qaybihiisa kala duwan waxaynu uga gudbi doonnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo inta qaybood ee sixirku u qaybsamo wixii aynu ka gaadhno insha allah waxaynu ka hadli doonnaa mawduuc isna muhim ah oo udubdhaxaadka darsigeenna noqon doona oo ah raad intee la eg buu shacbiga iyo ummadda ku yeeshaa sixirku waxaynu uga gudbi doonnaa ku soo khatimi doonaa in allahu tacaala laba qodob oo kale ah calaamaat asixr sixir qofku inuu sixran yahay maxaa lagu garan karaa iyo haddii qofkii sixir haleelo maxaa lagu daweyn karaa lixdaa qodob ayaa in shaa allahu tacaalaa hadba intaynala gaadho aynu wakhtigeenna ku qaadan doonaa kelmadda sixr oo saddex xaraf ka kooban siin iyo xa iyo ra luqada af carabiga weji bay ku leedahay shareecadana sibay u tahay oo loo isticmaalaa marka xagga luqa ahaan la isticmaalayo ereyga sixir oo kan xaaraanta aan loo jeedeen kelmadda is ahaanteeda marka laga hadlayo kelmadda sixir waxaa lagu macneeyaa huwa sarfu shayi can wajhihi shayga oo siduu ahaa si aan ahayn loo dhigo ama wejigiisii weji aan ahayn loo tilmaamo ayaa kelmadda sixir la yidhaahdaa in shayga qaabkiisii qaab ahayn loo macneeyo ama loo dhigo ayaa kelmaddaas ereyga sixir loo isticmaalaa waa xagga luqada kelmaddan ereyga sixir la yidhaahdo kitaabka qur-aanka kariimka ah waxay ku soo aroortay lixdan goor maca mushtaqaatiha kelmadda sixir iyo waxyaalaha ku ogog leh ama iyada laga soo dheegay ilaa iyo lixdan jeer bay kitaabka qur-aanka ah ku timaadaa mushtaqaadka waxaan ka wadnaa maalan musaxariina waxay ka timi oo laga soo dheego o laga soo dhalaaliya waa asixr asaaxiruun masxuura bisixrihima saxaarin caliim saxaar ereyada noocaase un ereyga sixir laga soo dheegay iyo ereyga sixir laftiisa oo la isticmaalayo fii kalaami illaahi tabaaraka wa tacaala waxay ku soo aroortay kitaabka qur-aanka a lixdan jeer baa la yidhaah taa macnaheedu waxay noo tilmaamaysaa sixirku culayska uu leeyahay iyo muhiimadda uu leeyahay in qofka bini-aadmiga uu ka feejignaado iyo halistiisa ilaa iyo lixdan jeer bay kitaabka qur-aankaa ku timi marka kelmadda sixir af carabi ahaan saasaa loo isticmaalaa waa shayga oo wejigiisa weji aan ahayn loo dhigo istilaax ahaan ama sharci ahaan ereyga sixir maxaa loo isticmaalaa ereyga sixir isticmaalkiisa culimmada islaamku iskuma waafaqsana laba qaybood bay u kala baxaan jamhuuru ahli ahlilcilm weji bay mareen muctasiladuna weji bay martay firqo la yidhaha muctasila iyadu sixirka qaab bay u taqaanaa marka baabu shareecada loo yimaado jamhuuru ahlilcilmina sixirka sibay u macneeyaan marka hadaynu eegno jamhuuru ahlilcilmi jamhuuru ahlilislaam waxay yidhaahdaan alsixru huwa عزائم waaruqaa wa cuqad في القلوب اlquluubi wاlabdaani wayaqtulu wayufariqu bayna almar'i wa zawjihi waya'khudu axad azawjayni can saaxibihi intaasay ku soo khulaaseeyaan sixir waxaa la yidhaahdaa waxaa la isticmaalaa casaa'im casaa'im waa casharada aan ka warrami doono ee iisoos maxay tahay casaa'imtu casharadeenna soo socda bay ku jirtaa dadka sixiroolayaashiihi waxay isticmaalaan wax la yidhaahdo casaa'im waxa la isticmaalaa waxyaalo la tufo oo ruqya la yidhaha ruqa waxaa la isticmaalaa cuqad iyo guntimo arrimahaas waxaa ka mida talaasimta waxay yidhaahdaan oo casharadeenna dambe aan kaga warrami doonno iyo awfaaqda waxay yidhaahdaan oo casharadeenna dambe insha allahu aan ku bayaamin doonno waxaasoo dhan waxaa loo adeegsadaa sixirka iyo isticmaalkiisa marka erayada ama casaa'imta ama talaasimta ama cuqadka iyo waxaa la gudguntay la isticmaalo wax lagu tufo sixir ah waxay dhalin karaan bay leeyihiin culimmada jamhuuru ahli ahlilcilmi yu'ahir fi lquluub qofka bini aadmiga qalbigiisa raad bay ku samayn karaan oo maalan xifdigiisa waxbay u dhimi karaan garashadiisa iyo xasuustiisa waxbay u dhimi karaan miisaankii caqligiisa waxbay u dhimi karaan ilaa iyo heer waaliyeed baa sixirku sababi karaabay leeyihiin waxa kaluu sababi karaabay leeyihiin abdaanta iyo jidhka wuu raadayn karaa oo waax dhan buu naafo ka dhigi karaa ama xubin xubnaha ka mida buu baabi'in karaa jidhka sixirku raad buu ku yeelan karaa bay qabaan waxaa ka dhalan kara marka sixir la isticmaalo in ruuxii ruuxii loola qastiyey inuu ku bukoon karo ou xanuunsadaa dhici karta heer bay gaadhi kartaa sixirka qaarkii inuu yaqtul inuu darajo wax lagu dila uu gaadho waxaa kaloo dhici karta in sixirkii la isticmaalay yufariqu bayna almar'i wa zawjih inuu kala kaxeeyo labadii ruux ee isugu jeclaa ee sawj iyo sawjadiisii labadii lamaanaha ahaa inuu kala dilo ayaa iman karta asbaabta iyo sifooyinka iyo calaamadaha lagu kala garto sixru tafriiqana insha allahu markaynu calaamaadka sixriga gaadhno ayaynu ka hadli doonaa waxaa kaloy leeyihiin waya'khudu axad azawjayni can saaxibihi labada isqaba iyaga oo aan isba nibcayn haddana wuu kala xidhi karaa oo waa sixriga la yidhaha sixru rabt in damacii labada ruux mid ahaan inuu ka dilo oo zawjku markuu xagga sawjadiisa u dhaqaaqaba inuu dareen iska waayo ama cagsiga inay haweentii dareenba iska weydo ilaa haada alxad sixirku wuu sababi karaa bay leeyihin in laba ruux oo wada nool mid ahaan uu rabtiyo uu xidho oo awooddii uu ka qaado waa ila fahamteen sidaa waxaa u arka jamhuuru ahli alcilm niman la yidhaahdo muctasila oo firqo firqooyinka daallada ah ee saddex iyo maxaanku dhahdaa lixdanka firqo ee rasuulku sii sheegay mid ka mid a ah, ayadu waxay ku tagtay oo ay leeyihiin huwa kullu sixri huwa kullu amrin khafiyin annagu sixir waxaannu u naqaanaa waa shay waa amar khafiyun sababuhu aan sababta keentay la qeexi karayn wa tukhuyila calaa gayri xaqiiqatihi oo qofku u suuraysto siduu shaygu ahaa si aan ahayn wayajrii majra atamwiihi waalkhudac waxaannu markaa u aragnaa inay raacayso waxyaalaha indhasarcaadka ah tamwiih walkhudac waa sarcaadinta inaanu intaa dhaafi karin sixir ayaanu aaminsannahay ayay muctasiladu qabaan waxuun qofka in la sarcaadiyo oo meelaan biyo ahayn biyo loo tuso ama waxaan duulayn inuu duulayo looga dhigo ama waxaan dhaqdhaqaaqayn inuu dhaqdhaqaaqayo looga dhigo sixirka noocaa keliyay ka aaminsan yihiin jamaacada la yidhaahdo <coughs> muctasiladu haddaynu taa isdul taagno jamaacada hore sibay u macneeyeen jamaacadan labaadna sibay u dhigtay sixirka oo waxay yidhaahdeen sixirku heerkaa ah ma gudbi karo maxaa ka dhalanaya khilaafka ah ee macno ah waxaa ka dhalanaya khilaafkaas oo macno ah jamhuuru ahla alcilm ahla sunnati waljamaaca waxay iyagu aaminsan yihiin sixirku inuu xaqiiqo leeyahay oo calaamado iyo isbeddello nolosha uu ku yeelan karo qolada kalena waxay leeyihiin sixirku wax allaaliyo wax raaduhu nolosha ku soo kordhiyaa ma jiro waa muctasilada ah waxay leeyihiin aslan qof bini aadmiya ma waali kara sixirku qof bini'aadmiya ma qalinshabatayn karo sixirku qof bini'aadmiya guurka kama xidhi karo qof bini'aadmiya jacayl kuma abuuri karo wax allaaliya wuxuu raad nolosha ku leeyahoon khayaali ahayn iyo indhasarcaad aslan ma jirto ayay leeyihiin adilada faraha badan ee axaadiidta rasuulka iyo aayadaha qur'aanka oo dhanna way iska indhatirayaan nimanka muctasilada la yidhaahdo marka waxaa ka dhalanaya amarada ka dhalanaysa khilaafka labada weji waa amarada muuqato ee qolana ay leeyihiin sixirku tamaaman bini'aadmiga maba raadayn karo oo xataa tafriiq ma keeni karo aayadaha qur-aanka ay caddaynayaan ahlalsunna waljamaaca iyo aqlaba ahlalislaamna waxay u arkaan in sixirku uu raad adduunyadan ku yeelan karo iyo qofkaba waxaana taa u daliila bay leeyihiin culimo badan baa markaa mawduuca inay bayaamiso ay ka hadasho isku dayday oo ay taageerayaan ra'yiga tilmaamaya sixirku inuu raad ku yeelan karo qofka oo qofka bini'aadmiga wax la taaban karo ama la ogaan karo inuu ku keeni karo maalan qofka bini'aadmiga ah wuu dili karaa sixir baa sabab looga dhigi karaa qofka bini'aadmiga ah xanuunno aan la garanaynin buu ku sababi karaa oo xubnaha qaarkood fadhiisinaya waana qowlka ugu qaalibsan ee ahlul islaamku ay qabaan marka culimmo badan baa waxay isku dayday inay sawdkooda ku taageeraan in sixirku uu leeyahay raad qofka bini aadmiga uu kaga tegi karo alimaam nawowi raxmat ullaahi calayhi wa almuslimiina jamiican wuxuu isagu odhanayaa alsixru wasaxiixu ana asixra lahu xaqiiqatun wa bihi qataca aljumhuuru wa calayhi caamat اlculamaa imaam nawowi sawdkiisii isagu wuxuu ku taageeray jamaacadaa odhanaysa sixirku wuxuu raad u yeelan karaa imaamu اlqurطubi saaxibu الtafsiiri waالtaariikh isagu wuxuu leeyahay dahaba ahlu الsunnati ilaa ana asixra haabitun walahu xaqiiqa ahlu sunnuhu waxay isku waafaqsan yihiin in sixirku uu haabit yahoo wax sugan uu yahay oo tafriiq dhalin karo oo rabti dhalin karo oo wahmi dhalin karo oo waali karo qofka waa wax xaqiiqa oo ahlu sunna sidaasay ku tegeen buu isagu yidhi imaam ibnuulqayim isaguna isagoo sawdkiisa ku taageeraya jamaacadaa hore wuxuu yidhi waqad dalla qowluhu tacaalaa waxaa maragmadoon ah inuu sixirku haabit yahay uu raad yeelan karo kalaamka ilaahay yidhi wa min shari annafaathaati fi lcuqad wa min shari annafaathaati fi lcuqad waxay tilmaamaysaa aayaddaasi sixirkii in shar iyo balaayo iyo wax la eersan karo inuu ka dhalan karo ayaa aayaddu tilmaamaysaa marka dafiraad male buu leeyahay oo aayaddaasi waxay bayaan cad u tahay inay sixirku loo adeegsan karo shar sharkuna uu raad ku yeelan karo insaanka waxaa kaluu leeyahay imaam ibnu ibnuulqayim waxaa deliil cad ah oo muran madoon ah xadiidka saxiixa ah ee rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam in la sixray masalada rasuulka in la sixrayna waa masalo xadiidkeedu saxiix yahay rag maxaanku idhahdaa muctasiladii rag ka midihii inkastay haddii aan la yidhaahdo ka murmaan laakiin in rasuulka calayhi salaatu wasalaam sixir loo xidhay oo uu noloshiisa saameeyey qayb ka mid ah waxaa caddaynaya axaadiidtaa nebiga laga soo wariyey qolyaha xadiidkaa duraya waxay leeyihiin haddii la yidhaahdo nebiga waa la sixray diinta oo dhan baa shaki gelaysa diinta oo dhan baa shaki gelaysa oo awhaam inuu nebigu sameeyey ama uu ku hadlay bay ka soo baxaysa taa waa looga jawaabo waxaa la yidhi nebiyullaahi muusa ba calayhi salaatu wasalaam markii ay suxaradii reer bani israil maxaanku reer fircoon ay sixirka daadiyeen ilaahay wuxuu inooga waramay xataa sixirkii inuu raadeeyey nebiyullaahi muusa yukhayalu ilayhi min sixrihim annaha tasca nebiyullaahi muuse dadkii sixirku saameeyey buu ka mid noqday haddana qadiyaddii uu waday oo tawxiidka ah wax allaalii waxay cillad ku keentay aslan ma jirin masalada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee sixirkiisuna wuxuu ku saabsanaa baa la yidhaahdaa sixru rabti buu ahaa oo haweenkiisa qaar ka mid ah ayaa sixirkaa lagaga xidhay sida riwaayaad fara badan oo xadiidkaas ay warinayaan calaa ayata xaalin xadiidkaa ah haddaynu cuskaniyo axaadiid kaloo badan iyo aayadaha qur-aanka ahee ilaahay kaga warramaya sixirka waxay bayaaminaysaa bay leeyihiin jamhuuru ahlulcilmi waxay leeyihiin sixirku waa xaqiiqo jirta oo aan laga murmi karin waxaa kaloo adilo a bay yidhaahdeen oo noo markhaati furaysa aayadda dheer ee ilaahay qur-aankiisa qur'aankiisa suuratulbaqara boqol iyo laba watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana wamaa kafara sulaymaan aayadahaas haddii aynu isdul taagno qodobada ay ka warramayso waxay leeyihiin wuxuu tilmaam waxay tilmaamaysaa aayaddaasi in sixirku uu raad yeelan karo oo xaqiiqana uu yahay ayuu tilmaamayaa oo aan laga murmi karaynin oo wuxuu tilmaamayaa aayadda qur'aankii waxay tilmaamaysaa in yufariqu bayna almar'i wa zawjihi in ruuxa saaxirkiihi waxyaalahanuu xidhxidhay iyo talaasimtanuu isticmaalay iyo casaa'imtanuu aqriyey iyo guntimahanuu afuufay inay sababi karaan inuu kala kaxayn karo nin iyo naagtiisa waxaa kaloo ilaahay kaga warramay suuraddatan in barashada cilmiga sixirka khasaaro uu laga faa'iido oo qofku aakhiradiisa ku waayo haddii aanu xaqiiqo ahayn xukumkeeda ilaa halkaa lama gaadhsiiyeen bay leeyihiin waxa kaloo noo markhaatiyo bay yidhaahdeen <clears throat> waaqica iyo nolosha aynu ku noolnahay baaba noo markhaatiya oo aada arkaysaa intaasoo qof oo inta sixir loo sameeyey sixirkii uu raad kaga tegey oo kow iyo laba toona aan ahayn oo markii dambe marka qur-aankii lagu aqriyey oo dariiqii saxa ahaayee shareecada loo maray qofkii ilaahay sixirkii ka furay subxaanahu wa tacaala in badan baynu aragnay bay idhaahdeen inuu bini-aadmiga qaarkood isku diro laba qofoo saaxiib oo shuraakaa inuu kala ceriyo laba ruuxoo isqabay inuu kala didiyo waxaas maalin walba saacad walba waynu aragnaa marka masaladu haddaan muran iyo midi midi ku taaguna aanay ahayn sixirku xaqiiqo weeye macnaheedu waxa weeye xaqiiqadaan ka wadna raad buu nolosha uu ku yeelan karaa waayahay iyagu doodoodii qoladii lahayd sixirku qofka bini-aadmiga iyo nolosha raad buu ku soo kordhin karaa adilaadka iyo doodaasay dhiseen markii la yidhi war idinku qoladiinnan le sixirku ma gudbi karo khayaal maxaa idiin deliila baa la yidhi waxay iyagu yidhaahdeen waxaa noo deliila qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu odhanayo <clears throat> faidaa xibaaluhum wa cisiyuhum yukhayalu ilayhi min sixrihim annaha tasca qur-aankay ku taallaa nebiyullaahi muuse qoladii sixirroollayaalka ahaa ee fircoon u soo kaxaystay markuu ilaahay macnaynayo sixirkay meesha la yimaadeen wuxuu ilaahay ka cabbiray yukhayalu ilayhi min sixrihim annahaa tasca sixirkoodaasi wuxuu dadka indhasarcaad uga dhigay in ushii iyo xadhkihii ay dhaqdhaqaaqayaan waase indhasarcaad bay ahayd waxaanuu ilaahay tilmaamay waxaas inuu yukhayal wax indhasarcaadin ah oo aan xaqiiqadii wax ka beddelin inuu ahaabaa ilaahay tilmaamay sax bay yidhaahdeen waa idinla qirsannahay in xaaladdaa nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam uu dagaalka galay sixirka uu la dagaalamayo qoladii ka soo hor jeeday nooca sixirka ay isticmaalayeen inuu ahaa sixra takhyiil sax haddaanu nahay jamhuuru ahlalislaam inuu sixirkaasi sixro takhyiil ahaa waannu idinla qaadanaynaa halse su'aal nooga jawaaba sixirka aayaddan qur qur'aankiihii ma waxay tilmaantay sixro takhyiil waxaan ahayn aslan maba jiro maya meesha ka muuqata sixirkaa sixro takhyiilka waxaan ahayniba ma soo aroorin in la aaminaana ma bannaana aayadda naga tusabay bay yidhaahdeen aayaddu hadday wax tilmaamayso waxay tilmaamaysaa maalinta dagaalka la isla galay sixirka ay isticmaaleen qowmkii fircoon inuu ahaa sixir atakhyiil laakiin ma maanacayso aayaddani in sixirada kale oo dhan ganafka lagu dhuftoo la deedafeeyo <coughs> saasay yidhahdeen marka iyagu nimankan muctasilada la yidhaahdo aayadaha qur'aanka ah ee suuratu baqara oo kale ilaahay uu kaga warramayo iyo axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay ee sixirkiiyo arrimihiisa ah iyagu way iska dhega tireen waxaanay may anaga waxaa keliya oo na maraya sixirka la yidhaahdo sixr eh, atakhyiil ayuunbaa na maraya marka muctasiladu taa gaarkuma ahee dhowr qof baa ku raacay oo ibnu xasam ka mid yahay ibnuxasam aldaahiri ayaa masaladaa iyagana ku waafaqay iyo dhowr qof oo kale oo maxaanku idhaha firaqa kale ee islaamka ka ah laakiin muctasiladu iyadu waxay ku tagtay in sixirku khayaal waxaan ahayn sixra eh, tafriid maxaanku idhaha arabti baan jiri karin bay leeyihiin sixra alhawaatif baan jiri karin bay leeyihiin kii qalinshubatada ahaa baan jirin bay leeyihiin kii maxabada ahaa baan jirin bay leeyihiin kii maradka ahaa baan jirin bay leeyihiin noocyadaa kale ee aynu ka warrami doono haddii ilaahayna gaadhsiiyo dhammaan way deedafaynayaan waxaanay leeyihiin sixirka anagu ma ictiraafsanin waa haddaba waxaan in yar idiin bidhaaminayaa si aanu doodan iyo murankani aanay miisaan badan inoola yeelanin man hum ulmuctasila qowmkan muctasilada ee sixirka diidan xaqiiqadiisa maxay yihiin waa firqo min firaqi daalla waa firqo ka mid ah firqooyinka habhabaaway ee shareecada islaamka wax badan badan badan seegay firqadaas mutazila la yidhaa kelmaddan mutazila maxay tahay macnaheedu kelmaddan muctasila waxay ku baxday baa la yidhaa jamaacadan muctasilada la yidhaahdo ninbaa aasaasay oo ay ka unkantay ninkaa aasaasay waxaa la odhan jiray waasil binu cataa waasil binu cataa ayaa la odhan jiray jamaacada muctasilada ah ninkii aasaasay nin aad iyo aad u fahmo badan oo aad iyo aad u cilmi badan laakiin guruur iyo isla weynaani ay ku dhacday oo macallinkiisii khilaafay buu ahaa waxaanu arday u ahaa imaamkii weynaa ee la odhan jiray xasanulbisri ayuu arday u ahaa wasil binu cataa nin fadina waxaa la yidhaahdaa ereyga ra'da muu keri jirin carab jala qulaa xagga ra'da wuxuu isku dayi jiray luqal carabiya wixii ra'yi ku jirto dhan inuu ka fogaado khudbado dhaadheer ayuu jeedin jiray oo hal xarafoo ra'yi aani ku jirin ayuu jeedin jiray oo iminka internetada haddaad ka dhegaysataan khudbatu wasil ibnu cataa haddaad tidhaahdo way soo saaraysaa dhammaan ereyada uu isticmaalaya hal xarafoo ra'yi kuma jiro haddana macaanidii oo dhanna wuu koobsanayaa ninkan wasil binu cataa ee ardayga u ahaa xasanulbisri raxmat ullaahi calayhi wa cala almuslimiina jamiican isaga oo ardaydiisii wax u dhigaya xasan albisri raxmat ullah caleyh ayaa nin baa soo galay su-aal buu weydiiyey sheekh xasan wuxuu weydiiyey ruuxa ku dhaca dembi weyn oo kabiira ah murtakibulkabiira maalan wuu sinaystay wax waxbuu dilay adu kabaa'irta oo ilaa iyo dee maxaanku idhaha tiro badan ah nin ruuxa kabiira ku dhaca maxaad shareecadu ka aaminsan tahay baa la weydiiyey xasanulbisri wuxuu yidhi xasanulbisri raxmat ullaahi calayh ruuxa dembi weyn oo kabiira ah ku dhaca huwa mu'minun anagu diinta ka saari mayno waa mu'min laakiin naaqis aliimaan iimaankiisa waxbaa ka dhiman wa huwa taxta mashii'at illaah xukumka dambana marka aakhiro la isla tago ilaahay baa xukumkiisa u ban yaallaa laakiin intuu ifka nagula nool yahay ruux sinaystay ama khamri cabbay ama ribo cunay ama wixii la mida isticmaalay haddaanu xalaashanin laa nukafiru annagu ma gaalaysiinayno laakiin iimaan yaraan baa waxaan ka keenay baannu odhanaynaa halkaa waxaa ka soo booday maalintaa ninkii la odhan jiray wasil binu cataa oo ardaydii xasanulbisri ka mid a wuxuu yidhi maya sheekhow masaladaa marnaba anigu kuguma waafaqsani haye anugu waxaan aaminsanahay ninka kabiira ku dhaca laa huwa kaafirun walaa mu'minun waa kafirna ma odhanayno waa mu'minna ma odhanayno maxaa ka dhexeeya bal wuxuu leeyahay huwa manzilatun bayna almansilatayn masale laydhaha manzilatun bayna almanzilatayn ayuu isagu soo kordhiyey maalintaa labadaa meel u dhaxayso oo yacyacood ah ayaannu ninkaa dhigaynaa muslimna ku sheegi mayno kaafirna ku sheegi mayno haddii uu dhintana waa mukhalladun fi nnaar ninka zinaysta ama khamri cabba ee aan ka toobo keenin waxaanu leenahay aakhiro xukmkii kaafiriintaa la siinaya waa mukhalladun fi naar baan odhanaynaa marka xasan albasriki wuxuu yidhi kada masaladan markaa la isku hayo masalo markaa ognayd bay ahayd oo waxaa taagnaa qoladii khawaarijta la oran jiray oo yana wakhtigaa cudud weyn lahaa oo ruuxa kabiiro ku dhaca dembi weyn oo kabiira ah ruuxa ku dhaca iyagu waxay aaminsanaayeen nimanka khawaarijta laydhaah marba hadduu kabiiro ku dhaco faqad kafar qofka kabiiro ku dhaca waa gaal ahlusunna waljamaacana waxay leeyihiin war ma aha kaafiro waa naaqisuliimaan labadaa dhexdooduu ka ugaadhsaday wuxuu yidhi may waa mansilatun bayna almansilatayn koox kale ah markaa iyana meesha jirtay oo la yidhaahdo murji'a niman murji'a la yidhaaho oo iyana ka mid ahaa firqooyinka daallada ah ayaa iyana meeshan ka shaqaynayey oo iyagu rumaysanba alkabiiratu laa taduru maca aliimaan kabiiro hadday dhacdo wax allaaliya waxay qofkay u yeelaysa iimaankiisa ma jiro walaa toobo loogama baahna walaa maxaanku idhaahdaa nawaaqid aliimaan hadduu ku dhaco hadduu ruuxu mar keliya ashahaato laa kufra bacda aliimaan hadduu qofku mar uun ashahaato intuu nool yahay weligii aanu salaadin weligii aanu soomin wuxuu doono uu sameeyo uu iska sinaysto oo uu wax dilo oo uu wax dhaco wuxuu doonaba ha sameeyo laa ilaaha ila allaahu mar hadduu yidhaahdo wax allaaliyo wax loo qabsanayaaba ma jiro marka mawjado noocaasa isdhex marayey mawjado noocaasa ayaa ka aloosnaa wakhtigaas oo murji'adu ay leedahay waxaad doontaba samee mar uuna shahaado haye weligaa ha tukanin weligaa ha soomin weligaa saka ha bixinin weligaa ha xajiyin murji'a laydhaa ilaa hadda aahaartoodii way taallaa khawaarijtana ilaa hadda aahaartoodii way inala taallaa nimankan lagu yidhaahdo muctasiladana iyagoo xoog badan caalamka hadda way nool yihiin oo muctasilo hadda lama yidhaahdee waxaa laydhaha caqlaaniyiin baa laydhaha waa niman aad iyo aad u tiro badan oo caalamka eh, meel walba way ku filaqsan yihiin marka doodda noocaasee caqiidada ah ayaa markaa aloosnayd nimankii muctasilada la odhan jiray sidaasay kaga baxeen jamaacadii xasan albisri intaasun markaa kumay joogsanin inay yidhaahdaan qofka kabiiro ku dhacaa mansilatun bayna almansilatayn baan dhigaynaa intaa kumay qancin oo kumay joogsan qadiyado fara badan oo caqiidada raad ku lahoo daliil cad haysta ayay ganafka markii dambe ku dhufteen oo waxaa ka mid a muctasiladu waxay inkirsan tahoy diidaan in maalinta aakhiro mu'miniintu ay ilaahay arki doonaan wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira iyo axaadiidii rasuulkeenna ka sugnaatay salawaatullaahi wasalaamu calayh satarawna rabbakum maalinta aakhiro ilaahay waa arki doontaan sida qamarkaa aydinaan isugu cidhiidhiyeen dayaxa aragtidiisa oo kale iyo axaadiid badan iyagu ganafkay ku dhufteen war maxaa u diidan tihiin in aakhiro ilaahay la arki doono mu'miniintu arki doonaan oo gaalada laga xijaabi doono nasuus cadcad baa taalle ee muctasilo maxaa u diidan tihiin waxay leeyihiin waxaannu qaadannay aayadda qur'aanka ah ee nebiyullaahi muusa markii uu buurta duurisiino uu tegey ee uu ilaahay ka dalbaday inuu ilaahay istuso ilaahay muxuu ugu jawaabay bay idhaahdeen wuxuu ilaahay ugu jawaabay lan taraanii nebiyullaahi muuse qaala rabbi arinii andur ilayka qaala lan taraanii waxa yidhaaha wuxuu yidhi ilaahay ima arki kartid lan taraani markaa erayga lan ayaa iyagu waxay aaminsan yihiin inuu nafyi abadiya keenayo waa sida tafsiirka kashaaf ee maxaanku idhaha zamakshari uu qorayo waa culimada waaweyn ee muctasilada ayuu ka mid yahay samakhshari wuxuu leeyahay lan baa ilaahay u adeegsaday erayga lan lantuna abadiyay tilmaantaa warhaaye markaad lantan isticmaasho aayadihii kale oo faraha badnaayo axaadiidtii xaggee baad ku oodaysaa maya aniga tanunbaa ikhusaysaboo odhan nin meeluu caddahay meel ka madow marka axaadiidta iyo aayadahaasoo dhan waa diidayaan nimanka muctasilada la yidhaahdo jamiica sifaat illaahi tabaaraka wa tacaala ma ogola inay azali yihiin sifaadka ilaahay azali maaha bay qabaan maalan waxaan ka wadnaa qudrada ilaahay markii uu ilaah noqday bay dib ugu abuurantay qudrada kalaamku markiuu ilaah noqday bay dib ugu ah noqotay oo waxay leeyihiin haddii aynu nidhaahno sifaadka ilaahay waa azali haddaynu nidhaahno waxaa halkaa ka dhalanaya tacadud اlaaliha oo <coughs> waxaa iyaga iskaga qasmay daatadii rabbi iyo sifooyinkiisi <coughs> markaa sifooyinka ilaahay oo dhan ma ogola waxay aaminsan yihiin muctasiladu mixnadii weynayda ahayd khalqa alqur'aan inuu qur'aanku makhluuq yahay oo ay dabada ku hayso in kalaamka ilaahay uu makhluuq yahay bay ka wadaan mar baa jiri jirtay bay leeyihin aanu ilaahay hadliba jirin masalo noocaas oo iska khuraafo ah waxaa ka mid a nimanka muctasilada la yidhaahdo waxay inkirsan yihiin cadaabulqabriga wax la yidhaah waxay inkirsan yihiin naciimulqabriga waxay inkirsan yihiin xawdka nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh alkowthar ee suuradda dhani ka waranto ma jirtabay bay leeyihiin waxaa kalooy muctasilidu diidantahay shafaacat alcudmaa in rasuulku shafaaco qaadi doono oo malaa'igtu shafaaco qaadi doonto oo shuhadadu shafaaco qaadi doonto oo saalixiintu shafaaco qaadi doonto tamaaman wax shafaaco laydhaa aakhiro ma jirta bay qabaan waxaa kalooy diidan yihiin jidhka siraad wax jira maaha bay leeyihiin waxaa kalooy leeyihiin miisaanka acmaasha ilaahay uu eh, wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi اlqiyaama falaa tudlamuu nafsun shay-an faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara aayadaha miisaanka camalka sheegaya oo dhan ma ogola iyo waxyaalo badan oo haybaadka ka mid a <coughs> masalada ugu daran ay aaminsan waxaa ka mid ah waxay leeyihiin qur'aanka iyo xadiidka rasuulka waxaa keliyahoo lagu lagu miisaamayaa caqliga hadday aayadda qur-aankai caqliga ka hor timaaddo aayaddaa ma qaadanayno haddii xadiidka rasuulku caqliga ka hor yimaado oo caqliga uu yacni saboori waayo aqliga anuga aayaddaa ma qaadanayno maalan waxay leeyihiin axaadiidta rasuulka maalan waxyaalaha ay diidan yihiin ay aqliga ku miisaamayaan waxaa ka mid a ah, nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaa mucjisooyin fara badanoo dee ay ka mid yahay ciise inuu iman doono oo maxaan ku idhahdaa dajaal imanayo waxyaalahaasoo dhan waxay leeyihin suurtagal maaha waxaa ka mida a maalan xadiis nebigeennu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ou odhanayo ruuxu haddii uu seexdo oo uu gamo hurdo weyna uu galo weelka biyihii ugu jiraan yaanu gacanta gelinin laa yadri ayna baatat yaduhu ma garan karo ruuxu gacantiisu halkay habeenkaa u hoyatay markaasaa waxay yidhaahdeen xadiidkaa waxba kama jiraan sabab baa la yidhi waxay yidhaahdeen <coughs> ninka ruuxa naa'imkaahi waaba marfuuca alqalam ruux marfuuca alqalami gacantiisu meela marmartay maba la xukumi karo masale labaadba waxay yidhaahdeen gacantaadan haddii aad farjigaaga ku taabato adigoo soo jeedo waysadaba ma jebiso haddaanay jebinaynna qof hurdo oo marfuucalqalama inay ka jebiso waa baciid bay yidhaahdeen ayagoo meesha ka saaraya in arrimo kaleba ay iman karaano maalan qofku markuu hurdo war uma hayo inuu masba soo agmaray oo gacantiisa uu sun ku tufay inay haddii la yidhaahdo eh, qorrata ay u timi oy gacantiisa leeftay oo dabadeedna ay sumaysay iyo mashaakilaad fara badan isagu intaa hurdo waxba kama ogaan karo marka iyagu way diidan yihiin waxay leeyihin wax kaloonaan marnaba oggolaanaynin xukumka rasuulku uu soo jeeday calayhi salaatu wasalaam ee uu tilmaamayo laa tunkaxu almar'atu calaa cammatiha wa khaalatiha inaan gabadha lala guursan karin eeddadeed iyo habaryarteed sababta oo ah wixii aan lala guursan karin xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum waa halkaasuu ilaahay ku sheegay halkaasuu ilaahay raacin lahaa halkaasuu ilaahay raacin lahaa marka annagu ma yeelayna bay idhaahdeen marka nimankan muctasilada la yidhaah waa niman aad iyo aad iyo aad ugu dhiiran saxaabada nebiga aad bay u aflagaadeeyaan axaadiidta rasuulkana waxbaba kama soo qaadaan nin la odhan jiray camr ibnu cabiid camr ibnu cabiid waxayse diyaal ruma ahaayeen wasil binu caaa waasil binu caaa baa wuxuu qabay ina cabiid buu qabay oo camr ay walaala yihiin ninkaasina wuxuu ahaa muctasili ilaahay ku dhiiran oo rasuulka ku dhiiran oo axaadiidta rasuulka aan waxba iskaga tirinin waxaa loo soo wariyey xadiid uu warinayo taabicigii acmash la odhan jiray markaasaa wuxuu yidhi xadiidkii markuu maqlay wuxuu yidhi low samictu alacmasha haddaan joogi lahaa acmash meeshuu xadiidkaa ku warinayo waxaan la kadabtuhu waxaan si badheedha u odhan la waa beenta walow samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquulu haada haddii aan hor fadhihi lahaa nebigo sidaalena la radadtuhu waan difaaci lahaa waxba kama jiraan baan odhan lahaa rasuulka la radadtuhu walow samictu اllaha yaquulu haada haddii aan maqli lahaa xadiidkuba xadiisulqudsi uu noqdo ilaahay oo sidaale aan maqli lahaana la qultu ilaahay waxaan kula doodi lahaa laysa calaa haada akhadta miiaaqana miihaaqana ilaahay waxaan ku odhan lahaa ballankaynu galay kaama sheegayo ilaahu ballankii waad ka baxday baan odhan lahaa marka waa nimanka noocaas horta muctasiladu waxaan sidaa u leeyahay oon muctasilada aan idinkaga warramay iyagoo firaqa dee diintu ay badan yihiin inaydnaan wax culus u qaadin aragtida ay ka qabaan haddii alla yidhaahdo sixirka iyo nidaamkiisa aanay ictibaar badan aynaan siinin ayaan uga jeedaa ilaa xad axaadiidta rasuulka mar walba way anfiyi jireen waa diidi jireen way badan yihiin marka muctasilada iyo khawaarijta iyo kuwaana insha allah culimada ayaan insha allah uga hadhayaa oo ma insha allah inay si fiican inooga qanciyaan dadkaa maxaan ku dhaa khilaafay sunnada iyo ahlu sunnaha khilaafay iyo qolo walbaaba halkay kaga baydhay sunnada in la asteeyo waa masalo muhim ah si uu qofka muslimka ahlu sunnihiihi uu u garto dariiqada saxda ah ee ilaahay raali ka yahay intaa waxaan kaga baxayaa sixirka iyo aragtiyada laga kala qaatay iyo kelmadda sixir tacbiirka iyo tafsiirka la kala siiyey ayaan intaa ku soo ururinaya iyadoo hadalkeedu aada badan yahay waxaan uga gudbayaa taariikha sixr sixirku goormuu bilaabmay waa masalo qof kastoo baaxihihii isweydiin karo qof kastoo cilmi baadhi samaynaya baabkan inuu wax ka ogaado doonayo war sixirow goormaad adduunyadan ku soo biirtay qaabkeed ugu soo biirtay yaa bilowgaaga lahaa qofkii ugu horreeye saaxiree adduunyada lagu arkay kumuu ahaa sidee buu ku bilaamay sixirku waa su-aalo qofku isweydiiyo isweydiin karo hadduu doono markaa masaladan sixirka lagu idhaa taariikhdiisa run ahaan cilmigan sixirku waa cilmi qadiim ah waa cilmi soo jireenoo guun ah oo wakhti dheer adduunka yaallay cilmu sixirku ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad qur'aana kuma caddaynin maalintii sixirka adduunyada uu ku soo biiray axaadiid saxiixoo rasuulkeenna ka sugnaatay oo tilmaamaysa yoomkii sixirka adduunyada lagu arkay horta ma jiraan laakiin waxaa cad oo qur'aanka kariimka ah ku cad inuu sixirku waa hore jiray oo dhammaan intii rusul ilaahay soo diray oo dhan uu ka horreeyey intii rasul ilaahay soo diray oo dhan sixirka cilmiga sixirku uu ka horeeye waxaa kala soocan nebi iyo rasuul baa kala soocan marka ummaddu waxay diin ka dhiganaysay ababkii iyo barbaarintii nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam towxiidkii nebiyullaahi aadam uu u laqimay ayay ummaddu soo haysatay ummaddu ay soo kala dhexlaysay oo ummaddu waxay bilowday muddo dheer baa nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam iyo rasuulkii nebiyullaahi nuux fatrad dheer baa u dhaxaysay fatraddaas waxaa la isticmaalayey caqiidadii asaliga ahayd ee ilaahay uu u soo dhiibay nebiyullaahi aadam ee towxiidka ku binaysnayd wa callama aadama alasmaa'a kullaha dhammaan shay kasta iyo wuxuu galo iyo wuxuu gudo nebiyulaahi aadam waa la baray sanamow maxaa tahay nebi aadam wuu yiqiinay fandhaalow maxaa tahay nebi aadam waa garanayey waxaa adduunyada loo keenay uu isticmaalaya oo dhan siminaar baa ugu horreeyey nebi aadama loo furay waana masaladii ay ku kala socmeen nebiyullaahi aadam iyo malaa'igtu markaa nebiyullaahi aadam ubadkiisii towxiidku ku ababiyey towxiidkaasi wuu shaqaynayay intii muddo ah muddo dhexdii ahayd ayaa dadkii saalixiinta ahaa markay dhintaan ayaa waxay odhan jireen xertoodii ama maca ardaydiisii waxay odhan jireen si aynu ugu dayanno sheekheenna aynu samaysanno sanam suuraddiisii oo kale timhaal suuraddii sheekheennaoo kale leh si aynu mar walba u xasuusanno cibaado badnaantiisii iyo cilmi badnaantiisii iyo akhlaaq wanaaggiisii si aynu u xasuusano aynu ugu dayanno tii bay sameeyeen oo waxay samaysteen tamaasiil iyo maxaanku idhaahdaa waxyaalo la qoray oo suuraddii sheekhoodaoo kale leh wakhtigu wuu iskuray wakhtigu wuu iskuray wakhtigu wuu iskuray raggii niyadda wanaagsanaaye timtaalladaa sameeyeyna way dhinteen fakhalafa min bacdihim khalfun dad kalea ka dembeeyey oo taariikhda sanamadan aan warba u hayn sababta halkan loo dhigay aan garanayn dabadeedna ibliis lacnatullaahi calayhi ayaa fursaddaa ka faa'iidaystay aqoon darrada diinta darteed iyadoo diintii nebiyullaahi aadam dadku ay ka sii fogaadeen aqoonteedii markaasuu ibliis ku yidhi odayaasha halkan yaallo oo maxaanku dhaha idiin yaalla macbadka miyaa garanaysaan maya bay yidhaahdeen intuu makhluuq isku soo matalay markaasaa wuxuu yidhi waxa weeyaan ilaahiyadii cibaadada rabbi loo sii marinayo aabbayaashii hore intay kuwan caabudaan baa kuwanna ay ilaah wakiil uga ahaayeen sidaasaa horta uu ku dhashay shirkigu iyo sanamka la caabudo sababtaasaa keentay lisadi dariica si aan dariiqaas loo xidho ayaa shareecada islaamku waxay mamnuucday in tamaaiil la sameeyo in suurado la sameeyo sawir leh in la sameeyo waxaa dhici karta ubadka dambe ee aan aqoonta u lahayn waxa shaygan loo sameeyey inay ku kadsoomaan oo dabadeedna ay uba sujuudaan sidaa darteed baa shareecada islaamku way xaaraamaysay intimaasi la sameeyo halkaasaa markaa shirkiguu ka bilaabmay shirkiga waxaa markaa loo diray inuu burburiyo nebiyullaahi nuux waa halka aad culimmada ka maqashaan wuxuu ahaa awala rasuulin ilaahay uu khalqiga u soo diro si uu towxiidkii nebi aadam ugu saxo nebillaahi nuux oo wakhtigaas ah ilaa nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam rasuul kasta oo ummad loo soo diro waxay ku afwaajin jireen oo ay odhan jireen saaxir baa tahay ilaa nebi nuux ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka suuratu daariyaad kaga warramay subxaanahu wa tacaala inuu ambiyo badan ka warramo qisati nebiyullaahi ibraahim qisati nebiyullaahi luut qisata nebiyullaahi maxaan ku dhaha qowmu caad iyo qowmu hamuud saalix iyo huud iyo nebiyullaahi nuux iyo nebiyullaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh intaasoo qiso ayaa aayadda suuraddaasi ka soo warrantay waxay ku soo gebagabaysay kadaalika maa ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun wakaas nebi kastoon soo diro waxaa lala hortaagnaa saaxir baa tahay halkaa waxaa ka fahamteen taariikhda sixirku taariikh aad iyo aad u fog inay tahay oo ilaa nebiyullaahi nuux ka da'weyn ilaa nebiyullaahi nuux masale ka da'weyn weeyaan haddii aynu sii qodqodno oo aynuna waayahay haddaba sixirkii bilaaban adduunyadiina ku soo biir yaa ugu horreeyey baynu odhan karaa qofkii ugu horreeye sixir isticmaalay yuu ahaa taariikhuhu markay arrintaa qalinkooda u qaateen ra'yiga ugu qaalibsan <coughs> ee taariikhuhu soo celceliyaan badankeeda waxay yidhaahdaan anna duriyata haabiil hum awalu man maarasa asixra bimadiinati baabil ninkii la odhan jiray haabiil ee dilay walaalkii haabiil ina nebi aadamkii walaalkii dilay iyo tafiirtiisaa horta lahayd sixirkan iyo isticmaalkiisa markay sababaynayaanna waxay dhaahdaan ibliis wuxuu macallin u ahaa haabiil isagaa baray sida wax loo dilo qaabiil markii uu inanta la siiye ah, nebi aadam siiyey waa kii ka hinaasay haabiil dabadeedna wuxuu go'aansaday inuu walaalkii dilo waa kii ugu goodiyey ibnay aadama id qarabaa qurbaanan fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar qaala aqtulannak haabiil wuxuu ku goodiyey oo ugu caga juglayo farta ugu lulay walaalkii kau babankaaga siin qaala lain basadta ilaya yadak litaqtulanii maa ana bibasidin yadiya ilayka liaqtulak inii uriidu an tabuu'a biimi wa imika fatakuuna min asxaabi الnaar marka ninkan la yidhaahdo haabiil sida wax loo dilo bini aadmi sida qudha looga jaro mu oqoon sida qudha looga jaro mu oqoon sida kutubaha taariikhdu ay qoraan waxay idhaahdaan ibliis baa qof bini aadmiya isu soo suureeyey dabadeedna wuxuu soo qabtay waxar yar oo adhigiisa ku jirta intuu waxartii qabtay ayuu dhagax madaxa u saaray dhagax kalena uu ku dhuftay madaxuu ka bashaaqiyey waxartiina way dhimatay haabiil wuxuu fahmay haddii walaalkii uu madaxa ka bashaaqiyo inuu dhiman doono dabadeedna qaabiil oo iska hurda ayuu dhagax weyn soo walwaalay madaxuu kaga dhuftay bay idhahdaan sidii buu ku dhintay ninkii haabiil la odhan jiray sida wax loo aaso ma yaqaan waa qofkii ugu horreeyey adduunyada dhinta miyirkiina waa ku soo noqday walaalkii meydkiisiina habar dugaagu gama tegi karo waxaa la yidhaahdaa muddu dee ilaa xambaarsanaan jiray oo iska sitay si allaaliya si uu yuwaari saw'ata akhiih si uu meydkaa walaalkii isooga asturo ma yaqaan macallinkii labaad ee haabiil macallinka u noqday quraab buu ahaa tuke laba quraab baa ilaahay uu soo diray labadii quraab baa is dagaalamay quraabka labadii tuke mid ahaan baa la dilay kii kale kama tegin meydkiisii intuu dhulka xaaqxaaqay oo faaqfaagay ayuu meydkii ku riday quraabkii uu dilay dabeedna uu ku riday markaasuu aad iyo aad u murugoodo acjastu an akuuna midla hada alghuraam fa uwaariya saw'ata akhii wuxuu isku nadaameeyey dhagartuu geystay kama nadaamoon ee wuxuu ka nadaamooday inuu quraab ka caqli batay war sidaa quraab yeelay iyo tukuhu siduu yeelay miyaad yeeli kari weyday dabeedna walaalkii intuu dhulka u xaaqxaaqay buu ku aasay markaa ninkan lagu yidhaahdo haabiil nooc sila abaa ka dhexaysay bay yidhaahdaan isaga iyo shaytaanka marka miftaaxii ugu horeeyey ee sixirka sixirkuna sidiisaba waxa weeyaan waa kool iyo nambaro la garaaco oo lagula itisaalo shaydaanka oo gurmad lagu weydiiso waba intaasun iminka telefoonkan haddaad garaacdo qofkaad rabtay soo markiiba nambarku ku dhici maayo ibliis wuxuu wuxuu baray haabiil markaad ii baahato ereyadaasun ku hadal ama nambaradaasuun qor ama dalaasimtaa samee ama casaa'imtaa ku hadal ama awfaaqdaa qor haddaad sidaa samayso waan kula joogaa wixii aan kula qaban karana waan kula qabanayaa waaba intaasun sixirka laguu sheegayaa waa dalab la dalbanayo shaydaan iyo maxaanku idhahdaa isticaanadiisa iyo in uu kuu gargaaro oo waxaad ka dalbataba uu kuu yeelo fasahaad ah marka waxay yidhaahdaan ninkaa usradiisa uu bahalkaasi ka ogog lahaayo agtooda nimankaasaa aada u isticmaali jiray haani shay waxay yidhaahdaan markii duufaanadu ay dhaceen ee in yaroo muslimiinii isugu soo hadhay ee sixirkii uu dhammaaday iyo intii tiqiinay oo intii nebiyullaahi nuux doonta la raacdayna ay dhammaadeen marka laga reebo saddexdii wiil saam iyo xaam iyo yaafif saddexdaa wiil ayaa dib u farcamay adduunyada waxaanay yidhaahdaan culimmada taariikhdu <coughs> waagaa nebiyullaahi nuux siddeetan ruux baa raacay intii kale oo dhan waa kuwii halaagsamay magaaladii ay degeen ee doontu ay ku soo caaridayna waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen qaryatu hamaaniin tuuladii siddeetanka marka siddeetanka intii ka soo hadhay lixdaa isqabay mooyaane nebiyullaahi nuux saddexdiisii carruur ahaa iyo saddexdii dumar ahaa ay qabeen mooyaane intii kaloo dhani tarankama ay tegin waxaa tarmay saddexdii wiil ee nebi nuux baa dib adduunyada u sii farcmay waxaana la yidhaha nebiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam abulbashar athaani aabbihii labaad ee dunida aabbihii labaad ee dunida ayaa la yidhaahdaa halkaasaa wixii sixir iyo nidaamkiisii uu ku baaba'ay waa kow haddana mar labaad buu dib usoo fufay sixirkii haddana mar labaad ayuu usoo hana qaaday sixirkii dunida mar labaadkan yaa ka mas-uulahaa yaa arrinkan maxaanku idhaahdaa sababtiisa lahaa waxay idhaahdeen culimmada taariikhdu nin magacyo badan lahaa nin magacyo badan lahaa oo bacdu mu'arikhiin ay yidhaahdaan magaciisa ay yidhaahdaan daxaak ayay qaarkood ay u tilmaamaan magaca noocaas bacduhumna waxay ku tilmaamaan soorister in la odhan jiray suurister in la odhan jiray bacd اlmu'arikhiinna waxay leeyihiin eh, zahaan baaba la odhan jiray zahaan ama zahaan u bixi ama daxaak u bixi ama sawrister u bixibo waxay leeyihiin waxay taariikhdu waxay markaa ku ururaysaa waa labadii kun ilaa iyo laba kun iyo shan boqol dhalashadii ciise ka hor laba kun ilaa laba kun iyo shan boqol dhalashadii ciise ka hor ayay taariikhdaas ay cagacagaynaysaa taariikhda caynkaas ah bacdulmu'arikhiin daxaak bay yidhaahdaan magiciisa bacdulmu'arikhiinna zahaan bay yidhaahdaan suuristarna waa la yidhaahdaa isu soo wada ururiyo waxay yidhaahdaan magacyadaa dhowrka a ah markii la eego wuxuu u eg yahay ninkii la odhan jiray namruud ninkii la odhan jiray namruud marka loo eego facaa'ilka magacyadan marka taariikhdooda laga warramayo habdhaqankooda markaannu eegno waxay tilmaamaysaa zabankana aynu eegno ninkii namruud la odhan jiray weeyaan ninkaa namruud la odhan jiray lacnatullaahi calayhi waxay zamantameen nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ayay isku xilli ahaayeen waa waxay yidhaahdaan ninkan lagu yidhaahdo namruud ama soorister la yidhaahdo waa ninkii dejiyey qawaacidda iyo maxaanku dhaha xeerarka sixirka waa ninkii dejiyey ninkan lagu yidhaha namruud weeyaane waxay yidhaahdaan abtirsiintiisu waa namruud binu kancaan binu kuush binu saam binu nuux calayhi salaatu wasalaam waa ninka magacaa leh ibnu kancaan buu ahaa awowgiina kuush buu ahaa kuushna waxaa dhalay saam saamna waxaa dhalay nebi nuux calayhi salaatu wasalaam ninkani sixirka halkuu ka keenay ninka lagu yidhaha namruud sixirka halkuu ka keenay waxay yidhaahdaan ninkan waxaa la xidhiidhay ama istusay ibliis alaciin odayga weyn ee ibliis la yidhaahdo ayaa la kulmay waxaanu guri geliyey uu ku yidhi waxaan rabaa inaan kaa dhigo madaxweyne dunida oo dhan maamula in taliskaagu uumiyaha oo dhan saameeyo ayaan rabaa heshiisna aad ila gasho waata culimmada taariikhdu ay qoraan afar nin baa adduunyada xukumay dhammaanteed laba nin waxay ahaayeen muslimiin laba ninna waxay ahaayeen kaafiriin dalqarnayn iyo nebi sulaymaan muslimiin bay ahaayeen ninkan lagu idhaahdo haddii alla ka dhigo e, e, namruud iyo bukhtunasar ninkii la odhan jirayna gaalay ahaayeen waa afarta ruux ee xukunkoodu dunida oo dhan uu gaadhay baa laydhaah ninkan haddaba namruud ah waa ninkii ugu horreeyey aadamaha ee ilaahnimada sheegtay waa ninkii ugu horreeyey ee taaj xidha wuxuu ku arkay ibliis oo taaj xidhan isaguna taaj buu samaystay waa ruuxii ugu horreeyey ee wacad iyo heshiis la saxeexda ibliis marka waxay yidhahdaan culimada taariikhdu ibliiska weyn buu ahaa maxaanku idhaahdaa mucaahadada ruuxay kala saxeexdeen qolo kalena waxay tidhaahdaa lucifer shaytaan la yidhaha lucifer oo qolyahan shayaadiinta la shaqaystaa magaciisa ay sheegaan mooyi meelay ka keeneen lucifer baa la yidhaahdaa safa maxaanku idhaha safiirada ibliis buu ka mid ahaa ibliis baa wuxuu u soo diray namruud ninka la yidhaha lucifer lucifer bay wada xidhiidheen waxaanuu lucifer ku yidhi waxaan ka socdaa ibliis waxaanan rabaa inaan wada shaqayno inaan kaa dhigno boqorka boqorrada adduunka oo dhan laakiin inaad adna nala shaqayso waayahay buu kula heshiiyey waxay idhahaan waxaanu annagu kaa rabnana noo yeel adiguna waxaad naga rabto aanu kuu yeelo haye iyo waayahay qaabkeen u wada xidhiidhnaa dabadeedna qawaaciddii sixirka iyo qaabkii jinka loola xidhiidhi lahaa oo ayaa loo loo dhiibay ninka lagu yidhaahdo namruud marka waxay yidhaahdeen haddaad doonayso markaa in mamlakadaadu ay xoogaysato namruudow waxaanu kaa rabnaa in aad marka ugu horayso aabbaha aad disho si mulkigaagu sadqada ugu horaysa ee aada boqortinimadaada ku ilaashan kartaa wa an taqtula waalidak waa inaad waalidkaa inaad disho ayaa lagaa rabaa marka wuu dilay baa la yidhaahdaa aabbihiis ama awowgii oo markaa noolaa oo kuush la yidhaahdo kuush la yidhaahdo oo nebiyullaahi nuuxna awow u noqon doono kuush buu sadqeeyey oo uu dilay dabadeedna wuxuu ibliis arkay ninkan inuu mucaahadada ay dhab ka tahay waana xeerka ay ku shaqeeyaan dakaatirada nimanka dictatoriska adduunyadu ee abaaliista la shaqaysta kuwan iminka aad in badan aragtaan ee shayaadiinta la shaqaysta annagaa kaa dhigayna ruux caan ah annagaa kaa dhigayna ruux milyaneer ah waxaanu rabnaa inaad haddii alla idhaahdo aad xisbigayga soo soo gasho naasi maxaanku maansuuniyida maansuuniyat alcaalamiya nimankan maansuuniyada la yidhahdo wax kale ma aha waa cabadat ashayطaan waa khalqi caabudo shayaadiinta waa qarnigan maanta oo mid walba ay idhaahdaan haddaad muqani tahay ood heesaa tahay annagaa ku soo saarayna haddaad baayac mushtari tahay annagaa ku soo saarayna haddaad boqor tahay annagaa maxaanku idhaha haybad kuu yeelayna waana heshiis lala gala ibliiska waana heshiis naxariis khalqiga lagula dhaqmo oo aan loo naxariisanayn makhluuqaadka markaa taariikhda ugu horraysa ee heshiis lala gala ibliis waxaa ugu horreeyey ninka lagu yidhaahda namruud binu kancaan waxaanu ahaa nin gacan kulul gacan kulul gacan kulul oo aada iyo aad u howl badan waana ninkii dhisay fooqii la odhan jiray fooqii ugu weynaa adduunyada oo sabcat alcajaa'ib iminka cajaaibtus waxa way ka badan tahay berigii cajaa'ibtu ay yarayd alcajaa'ib asabca ninkii babil ka dhisay aahaartiisii weli ay jirto fooqaas oo hal sano lasii soconayo dulcigiisa ninkii dhisay buu ahaa namruud waana ninkii ay ismutaysteen nebiyullaahi ibrahim calayhi salaatu wasalaam waana ninka aadamaha ku xidhay xidigaha ninka bini-aadmiga ka dhaadhiciyey xidiguhu inay ilaahya yihiin oo ay cibaado mutaysteen oo shar iyo khayrba iyagu ay mas-uul ka yihiin asayaaraat asabca waxay yidhaahdaan meerayaasha toddobada ah meerayaasha toddobada ah ee xidigaha waaweyn ah ninka makhluuqaadka ilaahyada uga dhigee ku sandulleeyey wuxuu ahaa namruud lacnatullaahi calayhi wixii da ay isla soo mareen nebiyullaahi ibraahimna is'alu lqur'aan casharkeenna maanta halkaa haynoogu joogo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان